بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين waxaan haynaa sidii deyntii loo kala qaadinayaan weli ku jirnaa wain kuntum haddaad ahaataan calaa safarin safar korkiisa kuwii ku sugan haddaad ahaataan oo walam tajiduu aanad helin kaatiban ku wax qora aanad helin waa musaafiriin baa tihiin kuwa wax qoro oo diintaas idin kala qoro ma haysaan farihunun ama farihaanun rahniyaal baa waajib ah rahniyaalkaasoo maqbuudatun la qibloonayo oo ninka aada guddoonsiinaysid qofkii aada diinta ka qaadatay kol haddii waxa idin kala qoro anad haysanin rahansii wax rahanahoo isaga ilaalaanta aada ugu gudaysid oo waktigii aada la gaarayo adigu rahan oo kugu aamino sii fa in amina hadduu aamino bacdukum qaarkiina bacdan bacdaka hadduu aamino ama safar ku jira ama ma ahee safar la idinka oo heli karo wax idin qoro yaa qoridii laydin kala qorayay waa iska dhaafteen maraggii aada u samaysanaysay waa iska dhaafteen rahankiina waa iska dhaafteen oo waxaa tiri waan ku aaminsanahay adigu ii keena marka waqtigii la gaaro kolkaa qoridii iyo maraqii iyo wixii idil iyo iyo rahantii midna uma baahnidiin markay saas oo kale ay tahay waa sax way ansaxaysaa haddii qaarkiina qaar kale u aamino falyu addi ha gudo alladii kii yu'tu mina la aaminay amaanatahu amaanadiisii ha gudo waa deyntii lagu lahaa wey ammaanadiisii ha gudo walyataqi allaaha rabbahu ilaahay rabbigiisa ahaana ha ka baqo oo ammaanadii siday ahayd iyo waktigeedii iyo tilmaamahay lahayd sidii ha u gudu halkaa waxaad ka qaadanaysaa markii laleeyahay ha la kala qorto marka ha loo yeelo marka laleeyahay raan ha la qaato marka laleeyahay inaynu waxaasoo idil waajib ahayn waa sunna si aan beri aan u imaanin waxyaalo laisku diido ayaa loo sameeyey maaha haddii lase aamino waxa weeyaan waa laba maarmi karaa buu ilaahay leeyahay kolkaa waxaa la rabaa haddii lasa aamino ninkii la aaminay oo daynta lagu lahaa amaanadii ha gudo rabbigiisana ha ka cabsado walaa taqtumuu ha qarinina ashahaadata marakaca ha qarinina haddii marag la idinka yeelo diinta sidaa loo kala qaatay kuwii maragta xambaaray waxaa waajib ku ah maragtii inayna qarinin ee siday ahayd ay u sheegaan wa min qofkii yaqtum qariyahaa maragtaasi qariya فإنه قفكاسي آثم كدن باري قلبه قلبيس أو دنباري قلبيس دنباري هذا قلبه كدنبار قلب هذا هذا دنبار كل هذا دنبيلة والله إلهي بما تعملون عليم وحد سمين لسان إلهي كي أقوي سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما, وما في الأرض سمدها وحي كسوغن أرلد وحي كسوغن بإلهي بأسكله mulkigaas kolka idinku maamulkan idin maamulayo iyo waxyaalaha idinku aad samaynaysaan oo idil waxaweye waxay ka mid yihiin waxyaalaha samadaha iyo ardada ku jiro ilaahay iska leeyahay isagaa tasaruf ka leh isagaa wuxuu rabo jideeye isagoo isagaa wuxuu rabo manciyo saasay arrinta u socota wain tubduu haddii aada muujisaan maa sheegi fii anfusikum nafyaalkiina ku sugnaa haddii aada muujisaan oo turfuuhu amba aad qarisaan yuxaasibkum ilaahay wuu xisaabayaa bihi sheegaasi ilaahay waa idinku yuxaasibkum wuu xisaabaya bihi sheegaasi allahu ilaahay waa idinku xisaabaya ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa laguu sheegaya laba aayadda laba shayba ay kuu sheegaysaa ilaahay inuu isaga mulkigiis keligiis leeyahay tasaruf wax la wadaagsada aan jirin tan kale inuu ilaahay wax kasta og yahay ama ma ahee muujiyi waxaad idinku aad samaynaysaan waxaad muujisaan ee afka aad kaga hadasheen ama ficil aada u samaysaan ha ahaado ama qalbiga aad ku haysataan oo qalbiga aad goosateen inaad sheegaas aad samaysaan waxaasi wuxuu doonoba ahaade kulligu ilaahay waa ogyahay waa idinku xisaabayaa acmaashaasoo idil ama muujiya ama ma ahee qalbiga ku qabsada labadaba ilaahay waa ogsoon yahay waa laydinku xisaabaya walidaalika waxaa la rabaa wax alle wixii ilaahay faray inaad adigu siday ahayd aada u samaysid qalbigaagana sidaas oo kale oo ugu fikiro sidaa si ka bedel haddaad samaysid ama qalbigaaga oo ay ku soo dhacdo waa lagugu xisaabinayaa qalbigaa markay kusoo dhacdo aada goosatid waxaas inaad khilaafsid waa lagugu xisaabaya sida markaas waxaad inaad samaysid oo wanaagsan aada u goosatid lagugu xisaabayo sidaas oo kale lagugu xisaaba fayaqfiru ilahay kolkaa wuu dhaafaya man yasha liman qofka yashaa oo doon ilaahay wuu u dhaafaya qofkii oo dhaaf qofkii oo doon ilaahay dembiga waa u dhaafayaa waa maxay waa qofkii si wanaagsan u fikiro waa qofku si wanaag wixii wanaagsan sameeyo waa qofku wixii ilaahay raali ka yahay sameeyo wey wayucadibu ilaahay wuu cadaaba man qofku yashaaw oo doonan ilaahay wuu cadaaba waa qofka qallaacun wey macnaha maaha ilaahay marka lagu leeyahay qofkoo doonan waa u dimbi dhaafaya yacni gaalkii u dimbi dhaafaya maaha gaalkii ilaahay u dimbi dhaafi karaa laakiin qofka oo doono ilaahay u dimbi dhaafaya macnaheed waxaa weeye maadaama aada mutahaysatay inaad in lagu dimba dhaafo oo ilaahay oo doonikaas inuu u dimba dhaafay wax ka horjoogsan karaa ma jiro wey kii qalloocnaana isagana ilaahay inuu ka abaalmariyo maadaama ilaahay oo doono inuu ka abaalmariyo wax ka horjoogsan karaa ma jiro wallaahu ilaahay calaa kulli shayin qadiirun shay kulligii korkiisa ilaahay kii awoodo wey aamana arasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi labadan aayadood waa laba aayadoodoo cajib badan wey macnahooduna aad buu u cajib badan yahay waxa weeye aamana rasuulu suuraddan markaan soo bilaabnay ilaa hadda axkaam fara badan ayaa nala soo faray waxyaalo fara badanna waa nalaga joojiyey waa suurad dheer wey kolka mu'miniintiis nabigeena la joogta calayhi salaatu wasalaam iyo nabigeenaba waxaa kolkaa ka muuqatay inay wax alla wixii suuradda ee sheegaysay iyo wixii kale ka horreeyeyba inay sidii ilaahay oo u rabay inay u rumaysan yihiin axkaan ha ahaato waxyaalihii kale in la rumeeyo ee waajibti ha ahaato in wixii ilaahay suuraddan dhexdeeda oo ku faray ama mehe suuradihii ka horreeyeyba oo ku faray inay sidii ay ugu soo baxayaan ay maanta iyagu diyaar ay u yihiin wax alle wixii ilaahay xaggiisa ka yimid inay qaataan ay diyaar u yihiin taasa ka muuqatay markuu ilaahay arkay nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta inay wixii rumaysan yihiin oo xaggiisa ka yimid oo idil oo maanta ay diyaar u yihiin awaamirta iyo oo idil inay fuliyaan ay diyaar u yihiin oo arkay ilaahay wuu ka marakacay inay idinku aad toosan tihiin oo mu'miniin tihiin oo wixii aan idin faray samicnaa wa aطacnaa aada leedihiinoo diyaar adugta inaad fulisaan anaa ka marag ah yuu ilaahay leeyahay kolka maxaad u malaynaysaa dad ilaahay u marag kacay inay toosan yihiin wixii ilaahay xaggiisa ka yimid inay ku toosan yihiin qalbigooda iyo daahirkoodaba ay ku toosan yihiin dadku ilaahay ugu marag kacay maxaad u malaynaysaa qiimahooda waa wax la ogsoon yahay wey waa wax lahubo weeye ma aha dad yacni gelib gelib ah ma ah waa dad bisil wey kolkaa ilaahay maragtiisa horta falfiiri aamana wuu rumeeyey alrasuulu nabi maxamed rasuulkii bimaa shay buu rumeeyey unzila la soo dejiyey ilayhi isaga loo soo dejiyey min rabbii xag rabbigiisa loogu soo dejiyey waa rumeeyey anaa ka marag ewey waa ka dhab waalmu'minuuna mu'miniintii isaga la jirtayna way rumeeyeen wixii xagga ilaahay loogu soo dejiyey oo ah wixii in la rumeeyey waajibtay iyo axkaamtii ah ilaa maanta aayaddaas ka hor wixii soo dego idin way rumeeyeen oo iimaan dhab abaa ah laga hayaa wey waa marag xagga ilaahay ka timid wey ilaahay baa ku marakacay kacay kullin mid la arko oo mu'miniintaas ka mid ah aamana wuxuu rumeeyey iimaankaa loogu marakacay kacay wuxuu yahay baa la sheegaya kullin mid la arko oo mu'miniinta ka mid ah ama aamiintii rasuulka buqudar aamana wuu rumeeyey billaahi ilaahay wuu rumeeyey kulligood ilaahay way rumeeyeen wa malaa'ikatihi malaa'igtiisana waa rumeeye wa kutubihi ilaahay kutubtiisa oo soo dejiyey oo nebiyaasha ku soo dejiyeyna way rumeeye wa rusulihi rusushi ilaahay xaggiisa ka timid oo ilahay xaggiisa laga soo dirayna way rumeeyeen laa nufariqu qaa'iliina xaala iyagoo ku qowlayo laa nufariqu kala bixin mayno bayna axadin axad oo min rusuli ilaahay rusushiisa ka mid ah iyo mid kala ma kala saarayno rususha ilaahay ma kala saarayno intaan qaar rumayno qaarana ka tegi mayno sida yahuuddi ay samaysay ilaa nebi muuse nebiyaasi way rumaysan yihiin laakiin wixii ka dambeeya nebi ciise nebi maxamed ma rumaysano ama sida nasaaro ay samaynayso ilaa nabi ciise nebiyaasha ku sameyn way rumaysan yihiin laakiin nabi maxamed bay diidan yihiin laakiin anagu waxa weeye kulli waan wada rumaynayna ninka nebiyaashaas aan rumayn wuxuu lamid yahay isagoo nebi maxamed aan rumaynin ma kala saari kartid saasay yidhaahdaan iyaga oo sidaa leh iyay rumeeyeen kolka iimaankaas ilaahay baa ugu marakacay haddaynu ka dhab ahayn oo daacad ahayn oon qalbigooda ka raalli ahayn oo qalbigooda sidaas aana jeclaysanayn ilaahay ugu marakaceen waa marakac aada iyo aada u weyn ood ka fahmaysid inay iimaanka ka dhab ahaan yani nebiga iyo asxaabtiisa wa qaaluu waxay yidhaahdeen haddana waxay yidhahdeen baa la sheegaya markii iimaankooda la sheegay wa qaaluu waxay yidhaahdeen samicnaa waan rumay waan maqalnay rabbiyow adaan ku maqalnay nebigaadaanu maqalnay bimacnaa waanu ajiibnay wey kolkii rumeeyeen iyo yidhi adaanku maqalnay nebigaadaanu maqalnay wa atacnaa waanu ateecnay adig ilaahayo adaanku ateecnay iyo nebigaadaanu ateecnay awaamirta ka imaanayso iyo nawaahida ka imaanaysaba waanu ateecnay bay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen ilaahay baa sidaa leh saasay yidhaahdeentaasi fiiri maxay ka dhigan tahay iimaankiina waa laga helay camalkiina waa laga helay oo waa diyaar iimaankiina waa laga helay samcan wataacanna waa laga helay way fuliyaan wey axkaamta iminka aan soo marno idil way hirgeliyaan iyaga isku hirgeliyaan dadkay ku hirgeliyaanoo way fuliyaan samicnaa wa atacnaa bay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen macnaha ilaahay wuxuu u marakacayaa inuu qalbigoodana iimaan ka buuxo wixii aan ah soo sheegnay oo dil ay rumaysan yihiin inay fuliyaanna laga helay oo diyaar ay u yihiin gufraanaka ilaahayow dembi dhaafkaada ayaan ku su-aalanaynaa saasay yidhaahdeen maadaama ay rumaysan yihiin camalkiina ay ku dhaqaaqeen waxay weydiisanayaan intii laga rabiye ka soo baxeen kolkaa maadaama iimaankii laga helay camalkiina laga helay bani gelib gelib lagama waayo kolkaasuu leey ilaahay inaga noo dhaaf dembidhaaf baan ku weydiisanaynaa wixii gelibgolab ahoo naga dhaca ilaahoo noo dhaaf bay leeyihiin marba haddaad toosan tahay oo wanaag aa tahay kulluu bani aadam baata gelibgelib lagaa waayi maayo ilaahay kolkaa inuu ku gacan qabto oo gelibgelibtaas oo kuu kabo oo kuu dembi dhaafo ilaahay diyaar u yahay waa labadaa markii laga helay wey iimaankii iyo camalkii gufraanaka rabbanaa saasay yidhaahdeen dembidhaafkaaga rabbiyow waileyka adag intii ka ah iyo almasiiru ahaanshaha ay u ahaatay adigu xaggaagaa loo ahaanayaa adaan kugu dambaynaynaa saasay yidhaahdeen laa yukalifu allahu hadalkii ilaahay oo ka warramayay mu'miniinta weli ma dhammaan wa qaaluudii weli way taagan tahay waxay yidhaahdeen samicnaa wa atacnaa rabbanaa wa ilayka almasiiru weli hadalka ma dhammaanino waxaa ku xiga rabbanaa laa tu tu'aakhidnaa in nasiinaa wa akhta'naa hadalkii ilaahay nooga warramay mu'miniinta weli ma dhammaan intoonu weli hadalkii dhammaanin iyuu ilaahay wax soo dhexgeshay erayo kale xaggiisa ka socdo oo mu'miniinta aanaan odhanin iyuu ilaahay soo dhexgeshay oo waa maxay laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscahaa lahaa maa kasabat wa calayhaa ma ktasabat intaas hadalkii mu'miniinta ilaahay oo ka warramayey oo sidaasay yidhaahdeen oo lahaa intuusan dhammaanin oo qaarna aan soo sheegnay qaarna ay weli dambeeyaan iyo ilaahay labadaa jumladoo soo dhexgeliyey laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscahaa lahaa maa kasabat wa ma ktasabat welijeedada loo soo dhexgeliyey waa maxay maadaama iyagu ay iimaankoodii ka dhab yahay camalkiina ka dhab yahay gelabgelabteen ilaahow naga dhaaf ay leeyihiin ee halkaa ay marayso ilaahay wuxuu soo dhexgeliyey wuxuu yidhi isaga xaggiisa nicmada ka imaanayso oo xaggiisa kaga imaanayso arintaas yuu ilaahay sheegay oo leeyahay anigana odoomaha waxayna awoodin kuma kalifo oo waxa idinku aad rumayseen aada ballan qaadeen oo adigu aad samaynaysaan waa wax idinku aada awoodaan wey aniguna waxaa iga ballan ah waxaa naf awoodin inaana ku kalifin waa iga ballan waxaa kale iga ballan ah naftu waxay kasbato hadduu khayr yahayn inay heli haduu shar yahayn inay helayso taas waa iga ballan yacni hadalka weriya socdaa waxaa loo soo sidaasi ilaahay xaggiisa wanaagow kaga imaanayo oo isaga naftiisa gacan qabanayo iyaa la sheegaa laa yukallifu allaahu ilaahay kuma kallifo nafsan nafi kuma kalifo ilaa wuscahaa karaankeeda maaha waxayna karin kuma kalifo lahaa naftaas waxaa u sugnaaday maa kasabad waxay kasbato iyadaa iskale oo khayr ah wa calayhaa korkeeda waxaa ahaado dhibaato ahaan u ahaaday maa maktasabad waxay kasbato laa yukalif lahaa nafta yaa waxaa u sugnaaday maa sheegii kasabad ee kasabtay ay kasabtay oo nafci ahaanba ugu sugnaaday iyo wacaliyaha korkeeda waxaa ahaaday maa sheegii iktasabad ay kasbato tii horen waxaa lihi kasabtay tana ay kasbato maxaa sidaa loo leeyahay xumaanka macaasida shahawaadka waa waxay nafta jeceshahay iyadaa kasbato inay naftaa jecel nafta iyaa jecel kolka waa la kala bedelay kasaba wuu kasbay iyo igtasaba wuu kasbaday marka lagu leey wuu kasbaday waa nin naftiisa u danaynayo waa nin naftiisa u danaynayo wey oo maxaa toosin iyo maxaa kale aan lahaynoo shahawaadkii ay ka raalimaloonayeen saas oo kale taasutaasay dhibaatada ka timaada lahaa maa kasabad waxay kasabatay bay leedahay oo khayr ah wa calayhaa korkeeda waxa ahaadeen maktasabad waxay kasbatay labadaa jumladood yuu ilaahay ku daray subxaanahu wa tacaala hadalkiibaa socda baa socota maxay yidhaahdeen rabbanaa rabbigeenayow laa tu-aakhidnaa hanoo qabano in nasiinaa haddii aan halmaano ow amase akhta'naa amba aan gifno shayan waanba halmaanno qalbigeeyo ka maqan maan samaynay oo waajib baan ka tagnay ama ma ahee shayadan xaaraanta ayn xaaraan maraysi ma arkaysa labaduba way soo gali karaan ama aan gifno oo gifka waa naga dhacay gifka wuu dhacaya kolka mufasiriinta meeshaan nisyaanka maxaa loo jeedaa gifka maxaa loo jeedaa waxaa ku jirta aqwaal fara badan waxaa ka mid a ah aqwaashaasi halmaanka waa maxay waa in ficlul waajibaad aad ka tagtid tarkul waajibaad wey khatacana waa maxay waa ficlul baa loo jeedaa lmanhiyaad yaa loo jeedaa macaanida kaasaa ka mid ah kolka ilaahayo hadday saas oo kale naga dhacdo ilaahiyo ha noo qabanin kolka maxay gefkaani waxa weye waa shay aad ku gifti weeye intaad leedahay wax wanaaji iyay xumaani kaaga dhacday kan horena waad halmaantay kolka meesha waxaad ka fahmaysaa dadkaana siday diyaar ugu yihiin inay ilaahay u hogaanto waxay camdi u samaynayaan maba jiraba waxay camdi u samaynayaan kuma talagalin iy waxaa ka dhacay waxa weeye ama waa halmaan ama waa gif gif wey iyagoo le sidaa wax u qabtay wax wanaajin iyo gifkii si kale u noqotay kuga dhacay waa gif kolka camdigii meesha kuma jiro oo afku may soo marinin maxaa yeelay inay ogaan u sameeyaan bay diidin yihiin taas oo kale ma arkaysaa dad u diyaar ee ma aha taasaa laga fahmaya waxay kaa u sheegayaan waa sidaas maha cambiga naftiisa inay ilaahay weydiisanayaan wixii ka dhacay inay u dhaafo waa meesha waa laga fahmi karaya maadaama labadaas ay noo dhaaf yidhaahdeen iyaga oo la ogsoon yahay labadaas inaan ummadda loo qabanin inaan ummadda loo qabanin iyagoo la ogsoon yahay iyo haddana ilaahay weydiisteen inay u dhaafo maxaa yeele ilahay waa u qaban karin laakiin waxay u ballan qaaday inaan u qabanin xadiidka nabigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam maadaama kuwaas ay ilaahay noo dhaaf leey kan kale ay sameeyeen ee dhibaatada imaanaysana meesha waa laga sii fahmi karaya rabbanaa rabbigeeniyow walaa taxmil ha xambaarin calaynaa anuu korkayga isran culays ha ku xambaarin culays takliif culays ah aan laga soo bixi karaynin oo annaga inaan ku soo baxan culays nagu ah ha ku xambaarin iyada oo la yidhaahdo matalan haddii najaaso ku gaadho marada iyo meelaha hadday kaa gaadho inaad gooyshid weeye mahabii kaa dhaqi waxaa ka mid ah in yidhaha zakada maalka afar meelood meel bixiya waa culus tahay takaaliiftaas oo kale in la yidhaahdo masaajid maa meel kaleba salaadda idinkagama ansaxayso waa inaad masaajid raadsataan waxaa jira takaaliif caynkaas oo kale oo dadkii hore ilaahay ku kallifay baa jirtay culeysyaalkaas ilaahayow ha nagu xambaarin oo ilaahayow takaaliif fudud yaan ku weydiisanay waa laga soo bixi karaa oo bani aadamka raankii way tahay laakiin culays baa ku jira kamaa sidii xamaagta aad u xambaartay hu isrigaasi cala aladiina kuwii aad ugu xambaartay min qablinaa anaga naga horreeyey saaad ugu xambaartay markay toobo keenayeen waa anagii soo marnay waxaa layidhi toobad waa laydinka aqbalayaa naftiina dila layidhi waagii markay diliga ay caabudeen kolka anaguna astakfirullaah iyo atuub ilayhi baanu dhahay walaa tuxamilnaa hanana xambaarsiinin rabbiyow maa shay laa taaqata awood lanaa anagu aanan noogu sugnaanin bii shayga maxaana xambaarsiinin cuquubooyin aanan awood u lahayn oona xambaari karin ilaahayow hana xambaarsiinin cuquubooyin aada adag oona xambaari karin ilaahay kuwii xambaara ilaahu hanaga dhigin dunuubta aan kasbanayna darteed ha hanooga dhigin siduu dadkii horeba waxyaalo fara badan oo dhibaatooyin ay u gaadhay wacfu cannaa ilaahay nagana cafi naga saamax wixii aan samaynay waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf cafigu waxa weeye wixii inaan yacnii laga dhaafo oo waxba aan lagu qabsanin wey ikfirtani waxwey waa astur in la asturo la dego ma arkaysaa waa laga asturay kan horena waa lagaa cafiye cafigii iyo maqfirada cafigaa xeel dheer cafigu waxa weeye wixii waaba la cafiyo waa laga kacay kanna waa la asturay astur way istagayaan labadii laakiin xoogaa waxaad mooddaa inay kala xeel dheeriyihiin warxamnaa noo naxariiso rabbiyow anta adiga mawlaanaa adaa sayidkeeni ah adaam mawlaheena ah kii noo hiilinay sidaa daraaddeed maadaam adigu mawlaheena aa ah tahay fansurnaa noo hiili cala alqowmi alkaafiriina qowmka kaafiriinta nooga hiili saasay yidhaahdeen bal hadda baladafiiri ilaahay markuu iimaankooda sheegay wixii ay yidhaahdeen buu sheegay samicnaa waatacnaa gufraanaka rabbanaa wailayka almasiir rabbanaa laa tu-aaqidna saasay yidhaahdeen muxuu ilaahay noogu warramayaa inay sidaa yidhaahdeen waxaad meesha ka fahmaysaa maadaama ilaahay waxay yidhaahdeen oo sheegay inuu isaga diyaar u yahay waxyaalaha ay yidhaahdeen ay toogaan inuu qabto taas meesha ka fahmaysaa saasay yidhaahdeen addoomaheegii nebigii iyo asxaabtiisii mu'miniintii saasay yidhaahdeen macnaha kolka waxaa weeye anagana waan u yeelayaa wy meeshaa laga fahmaya saasay yidhaahdeen wax alle waxay weydiisteen anaguna waan u yeelayaa wy saasay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen saasay yidhaahdeen hadduu ilaahay yidhi macnaha sidaa ay yidhaahdeen waa qabuul ayaa macnihii ku jira meeshii macnaha waa toosan tihiin wey waa toosan iimaankiina waa marag baan ka ahay inaad sidaa aad tidhaahdeena marag baan ka ahay hadduu ka marag yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u diyaar yahay wixii isaga xaggiisa ah inuu qabto oo la weydiistay kolka suuradtaasaa lagu gebagabeeyey axkaamtaasoo oo waxay ulijeedadu ay tahay in siday tahay loo fuliyo in sida ay tahay loo rumeeyo in sida ay tahay looga camalfalo oo looga soo baxo bismi illaahi raxmaani iraxiim alif allaahu ilaahi laa ilaaha ilaah ma jiro ilaa huwa isaga maahe alxayu ku nool weeye alqayuumu ku taagni badan weeye khalqiga maamulkiisa u taagni badan nazala wuxuu dejiyey calayka korkaaga wuxuu ku soo dejiyey nebi maxamedow alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaaba korkaaga ku soo dejiyey bilxaqi xaq xaalo oo wata qur-aankaas xaq buu wataa run iyou wataa cadaalow wataa wax all wixii xujo ahaa ee xaqaasi lagu fahmayey oo baailkana inuu baail yahay lagu fahmayo idil wata musadiqan xaalu yahay kitaabkaas kii rumaynayo limaa shay rumaynayo bayna yaday isagoo hortiisa ahaaday oo isaga ka horreeyey oo kutub ah oo ilaahay soo dejiyna waa rumaynaya kitaabkan ma aha kitaab kutubtii hore inkiraya ma aha wixii xagga ilaahay lagu soo dejiyey oo kutub ahoo isaga ka horreeyeyna rumaynayo wa anzala wuxuuna soo dejiyey ilaahay atawraata towraadna waa soo dejiyey walinjiila injiilna waa soo dejiyey ilaahay baa soo dejiyey subxaanahu wa tacaala min qablu min qabli lqur'aani qur-aankan soo dejiyey labadaasna qur-aankan oo xaqa wata oo wixii ka horreeya idinla rumaynayaa hortiisa wuxuu soo dejiyey injiil iyo tawraat wa anzala haddana wuxuu soo dejiyey ilaahay alfurqaana alfurqaanada laba macno waa ku maanin kartaa waanzala ilaahay wuxuu soo dejiyey alfurqaana wixii xaqi iyo baadilka kala bixinayay oo idil buu soo dejiyey kutubtii idil way caam wey ma arkaysa tacmiimun bacda takhsiisin wey kitaabka qur-aanka waa la sheegay towraad waa la sheegay injiil waa la sheegay kitaab kastoo xaq iyo baadil kala bixin ilaahay buu soo dejiyey oo saddexdaan iyo wixii ka horreeyey iyo wixii kalaba waanzala alfurqaana min qablu qur-aanku hortiibuu soo dejiyey hudan hanuunin xaalo yihiin labadaas linnaasi dadka la hanuuniyo dadkii loo soo dejiyey lagu hanuuniyo dadkii loo soo dejiyey lagu hanuuniyo yaan usoo dejinay injiil iyo towraad waxaan usoo dejinay hudan hanuunin linnaasi dadka la hanuuniyo dadkii loo soo dejiyey lagu hanuuniyo ama dadka dhammaantiiba lagu hanuuniyo waad ohan kartaa laakiin bari waxaa loo baran yahay dadkii loo soo dejiyey lagu hanuuniyo waanzala wuxuu soo dejiyey ilaahay alfurqaana kitaab xaq iyo baadil kala bixiyo idil buu soo dejiyey saddexdan hadda aan soo sheegnay iyo keyrkoodba isagaa soo dejiyey waa tacmiimun bacda takhsiisi ama waxaa tiraa furqaanka waxaa loo jeedaa kitaabka qur-aanka ah isagaana lagu bilaabay isagaana loo dambeysiyey maxaa yeele kitaabka qur-aanka isagaa kitaab ah kitaabnima isagay ku dhacda waa mid tan kale siduu kutubta ugu sarreeyo isagaa laga dhigay xaq iyo baadilo dib inuu kala baxsho waanzala alfurqaana oo qur-aankii aad ku ridid oo labadii kolna waa kitaab yaa lagu sifeeyey kolna furqaan baa lagu sifeeyey ku xaqii baa dalka la bixiyo labadaba waa lagu waa lagu fasiraa ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey biaayaati illaahi ilaahay aayadihiis ku kufriyey aayadaha xaggiisa ilaahay kasoo lagu soo dejiyey ama qur ahaato ama aayarkii towraad ama injiil oo yimid xag ilaahay ka soo dayay qof kuwii ku kufriyey lahum cadaabun shadiidun cadaab adag baa kuwaas u sugnaaday wallaahu ilaahayna casiizun ku arrinkii ku cizila wey oo arrinkiisu qaalib yahay duntiqaamin aargurisho kii u saaxiib ah wey oo qofkii rumayn waayo wixii xaggiisa ka yimaada ilaahay wuu ka aarsanaya in allaha ina allaha ilaahay laa yakfaa ma qarsoona calayhi isaga korkiisa shay-un shayna kama qarsoono shay kastoo fi lardi ardada ku sugan walaa fi samaa'i shay samada ku suganna kama qarsoono cilmigiisana waa kaamil wax ka qarsoon samadii ardo aayadahan asalkooda waxay kusoo degeen niman wafdi ahoo oo nasaaro oo nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam oo nabi ciise ilaahnimo u wato nabi ciise ilaahnimo u wata aayadahasaasay kusoo degeen suuraddan awalkeeda ilaa meel fog laga gaarayo saasay kusoo degeen kolka waxa weeye nabi ciise markaad leedahay waa ilaah yaa soo dejiyey kutubta wey ilaah wey amuu nabi ciise wax ku leeyahay maya tan kale ilaahay subxaana wa samadii ardada dhexdeeda waxba kama qarsoona nabi ciise saas oo kale ma yahay wax samadii ardada dhexdeeda lama ogyahay wey maya arrinta saasna way u socotaa hadalka nabi ciisena sababta waxay ku sheegayaan u sababay aayadahan laakiin waa iska caam huwa ilaahay alladii kii wey yusawirukum idiin suureeyo fi larxaami rixmiyaalka dhexdooda maninka dhexdooda rixmiyaalka dhexdooda idinku suureeyo kayfa sidii yashaaw oo doono idinku suureeyo mid eh, maanta ma arkaysa siduu doono idinku suureeya kol waa nudfa kol waa calaqa kol waa mudqa taas waa mid wey tan kale mid mid dheer mid gaaban mid midabkiisa cad mid madow kolba siduu doono mid lab mid dhidig saasuu idinku suureeya kolka nabi ciise waxyaalahaasoo idil waa soo maray sida ilaahay doona u suuraynayo nabi ciise waxaas oo kale ma samayn karaa wey haddii si guuniyaan loo fiiriyo laa ilaaha ilaa huwa isaga isagana ilaah kale ma jiro alcasiizu kii cizi lahoo arrinkii sarreeye wax ka sarreeye wey alxakiimu kii xikmad u saaxiib ah wey huwa ilaahay alladii kii anzala dejiyey calayka korkaa kusoo dejiyey nabi maxamedow alkitaaba kitaabka kusoo dejiyey minhu kitaabkaas waxaa ka mid ah aayaatun aayadaha ka mid ah aayadahaasoo muxkamaatun la sugay waa la sugay oo sidee loo sugay macnahoodii waa cad yahay ulajeedadoodu way caddahay iyagaa dadka isku maamuli karaa iyagaa loo noqonaya iyagaa laisku maamulaa waxaa laga rabaa dadka aayadahaas la sugay oo cad ulajeedadooda ay caddahay inay sida ay tahay ugu socdaan wa akharu aayado kalaa ka mid ah aayadahaas oo mutashaabihaatun isu egeg oo macaanideedu dhowr macno lafta kelimadiiba dhowr macno aayaadkaasoo muxkamaatun la sugay aayaadkaasoo hunna iyagaba ummulkitaabi kitaabka asalkiis ah kitaabka qur-aanka ah iyagaa u asal ah iyagaa marjicii ah iyagaa loo noqonaya iyagaa lagu kala baxaya iyagaa laisku xukumaya iyagaa la ictiqaadinaya waakharu aayado kalaa ka mid ah mutashaabihaatun isu eg agoo macaani isu ay ixtimaalayso waxa weeye aayadahan kale ulijeedadoodu gooni ah kuma cadda waxaa weye dhowr macno ixtimaalayaan macaanida ku soo maalan waxay u daliishani jiraan ilaahay in nabi ciise inuu inu ilaah yahay sukan qur-aankiina sheegayo ma aha yan oo leeyahay nabi ciise waa kalimatullaahi wey alqaha ilaa maryama wa ruuxun minhu sukanlama waa ruux xagga ilaahay ka timid taasi waxay kutusinaysaa inuu ilaah yahay kolkuwa ruuxun minhuda sida ay u qaateenoo ruux ilaahay ka mid ah macnahaas macno kala ku jiro ruuxdaasoo midna ilaah xaggiisa ka timid wey sida khalqigu idilba ilah xaggiisa ugu yimid kolka war ruuxun madu si u daliishanaysaan macnahaas maahee macnaha kalaa loola jeeda kolka aayaadka waa mutashaabihaad kolka macnihii iyagu ulajeedadooda waafaqsanaabay qaadanayaan macnihii kale aayadda ay ixtimaalaysay ay ku dhacaysay oo ujeedadooda kasoo horjeedin way ka tegayaan wa ruuxun minhu ruuxdaasoo minhu ilaahay kamid ah mid waa tabciiliya nagu garta wa ruuxun ruuxu ruuxdaasoo minhu ilaahay xaggiisa ka timid oo ibtidaa'iya xagga kasoo kasoo socota way noqon kartaa kolka iyadu inay ilaahda markay leeyihiin nabi ciise inay ilaah weeye mid in tabciiliya laga dhigo ilaahay gobolkiisa mid kamid ah macnahaas waa macnahooda la soconayo kiibay qaadanayaan kii kale oo macnaheeda kasoo horjeeda warjeedada kasoo horjeeda ka tagaya qolka taas oo kale iyaa la diidiyay waxaa lihi qur-aankan aayadana waa muxkamaad macnaha ay loola loolajeeda waa cad yahay oo macno kale ma ixtimaalayaan qaarna waa aayado isu egegoo macaani isu egeg oo ixtimaalayso inay mid walba in loolajeeda ixtimaali karto aayado aana way jiraan baa layihi laakiin waxaa asal ahe loo noqonayaa aayadaha muxkamaadka ah oo ah oo aan macno kala ixtimaalayn maalan intay taa iyagu qabsanaya inuu inu ilaah yahay may qabsadaan ina maala ciisa cinda allahi ka maali aadama khalaqahu min turaabi taas oo cad oo ixtimaal lahayn may qabsaan taasaa meesha taallal aayadahaas ceenkaas oo nabi ciise sida uga hadlayaa jira in huwa ilaa cabdun ancamna caleyh aayadaha faraha badan oo saa u cadcad oo muxkamaadka ah may qabsadaan intay mutashaabihaadkan ay saas oo kale macnuhooda ay ku awilayaan faama aladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda ku sugnaaday zaydun qallooc oo ku sugnaaday kuwii quluubtooda qalooc ku sugan oo xaqa ay ka qalloocan yihiin oo xaqa ay ka leexsan tahay quluubtooda qalloocaas oo ku sugnaaday waa kuwa rabo maalan ciise waa in ilaah ku ohan rabo kuwaas oo kale weeye fayatabicuuna waxay raacaan maa sheegi tashaabaha isu eg iyay raacan oo minhu qur-aanka ka mid ah kitaabkan ka mid a ah iyay raacaan wixii isu egoo macnihiisa macaani badan ay ixtimaalayso iyay raacaan si macanihii ay rabeen ay ugu daliishadaan waa sidaan iminkuwa ruuxin minka ay wataan oo kale maxay u raacayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna raarintii darteed inay dadka fitneeyaan oo diinkii ay ka bedelaan xaqii ay ka leexshaan oo saas ay ku abuuraan iyo wabtiqaa'a ta'wiilihi iyo tagyiini maa tashaabaha mackaas isu eg ekaaday agulidiisa saarintii darteed inay awilaan oo maxay ku awilayaan macnihii iyagu ilijeedinayay la socon lahaa bay ku awilayaan sababta ay raacayaan waa maxay fitnana way abuurayaan dadkii xaqa ka leexinayaan oo si dadkii wax u fahamsiinayaan tan kale waxa weeye kaa mutashaabiha ah inay awilaanoo macnihii iyagu siday rabeen la soconayo inay ku awilaan ku batidaan saarindii darteed iyo u raacayaan labaday u raacayaan waa saas ibtiqaa'a alfitnati fitna raarintii darteed iyo mutashaabihii u raacayaan oo muxkamkii bay ka tabayaan waibtiqaa'a ta'wiilihi mutashaabihi awlidiisa fasiraadiisa macnaha iyagu ay kolkaa macnahooda yani iyagu ictiqaadkooda la soconayo inay ku awilaan darteed bay u raacayaan baynamaa aayadihii muxkamaadka ahaa ee caddaa awili karaynin way ka tagayaan aayadihii caddaa ee ayna awili karaynin ee ta'wiil ayna u helaynano macnahay ula jeedaan oo cad yahay inuu masalan nabi ciise addoon ilaahay yahay aayadahaas oo kale way ka tagayaan kanay ka helayaan bay dilaal mutashaabiha ah kanay raacayaan kolka saasuu yaqaana wamaa yaclamu mana ogo ta'wiilahu tawiil almutashaabih mutashaabihaas awilidaankiisa macnaa fasiraadiisa macnihii sax ahee lagu fasiray ma ogo ila allaahu ilaahay maha waraasikuuna fi lcilmi waraasikuuna kuwa sugnaad gummadooda ay sugnaatay filcilmi cilmiga dhexdaysa ku sugnaatay oo aada iyo aada cilmiga ugu xeel dheer yaquuluuna waxay yidhaahdaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabihaas waan rumaynay sida uu ilaahay ula jeedaan ku rumaynay inuu jiro saasay u rumaynayaan ilaahay bay u nabadgeliyaan muxkamaadkana ku socdaan muxkamaadkaasay raacaan oo macnihiisa cad yahay macnahaasay ictiqaadiyaanoo ku camal mutashaabihana waan rumaynay siduu ilaahay ula jeedaan u rumaynay bay yidhahdeen ilaahay bay u nabadgeliyaan aamanaa waan rumaynay bihi mutashaabih waan rumaynay bay yidhahdeen kullun mid la arko oo min almuxkami walmutashaabihi min cindi rabbina rabbigeena agti iyo ku yimid kolka kaas cad oo inaan ku socono nalfariin waan ku soconaynaa kan kalena waxaan leenahay waa run waa sida ilaahay calaa maa araadahu allaahu ilaahay waxa u jeedi wey saasaan leenahay kolka kaasi waa macno oo raasikiintii kuwa cilmiga fogaaday waxay garanayaan oo cilmiga aada ugu fogaaday yani waxay garanayaan taagteed intay la eg tahay meelo badan inayna waxba ka gaari karayn bay ogyihin meelo badan inayna fahmi karayn bay ogyihin kolkaasay ka gaabsadaan cilmiga in intaad fogaanaysa cilmiga aad ka fogaanaysid waxaa kuusii caddaanaya jahligaaga soo u ballaaran yahay intuu jahligaaga ballaaran yahay meelo badan inaanad gali karayn oo caqligaaga waxba ka keeni karayn walidaalika way ka gaabsadaan wixii mutashaabihah ah ilaahay inuu xaggiiskiimiduu rumeeyaa saasay ku daayaan ama waxaa tidhaahdaa waxaa jir tafsiirka la odhanayo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allaahu ilaahay maahe mutashaabihaas awdilaadiisa fasiraadiisa macnihii sax ahaa lagu fasiraayo wax og ma jiro ila allaahu ilaahay maahay iga raasikuuna kuwii gomadooda ku sugnaatay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku sugnaatay oo caalimiinta oo maahiriinta ee maahe kuwo kale ma ogo kuwaasna way ogsan yihiin way fasiri karaan macnahaasna waa lagu fasiraa yaquuluuna waxay yidhaahdeen kuwa raafiqiinta ka koobnay meel ka cirriwey kullu mid la arkoo min almuxkami waalmutashaabih min cindi rabbina laakiin macnaha hore aslam ah wamaa yadakaru ma waansamo ilaa ulul albaabi cuquusha nadiifta kuwa u saaxiibahmaa kuwa kale ma waansamaan kuwaasaa waansama aqligooda meyni waxba ka keenin iska dhaafa kuwaasi meeshii kale cad bay iyo raacaan kuwaasaa waansamaya maxay yidhaahdaan rabbanaa rabbigeeniyow laa tusig ilaahayow quluubanaa quduubanaa ha leexinin oo mutashaabihaas raacraacidiis ha ku leexinin bacda idi waqti bacdigii ha leexinin hadaytanaa aadna hanuunisay markaad na hanuunisay oo xaqii aadna tustay oo aayadihii cadcadaa ee muxkamaadka ahaa aadna soo hordhigtay markaa bacdigeed ilaahayow quluubtayda ha leexinino raacraacid aayad mutashaabih ah oo macnaheeda aanan cadayn raacraacid aan raacraacno darteed ha leexin wey walidaalika aayadaha saas oo kale qofkii raacraaca qofkii mutashaabihaadkaas raacraacay waa qof isagoo ilaahay iimaanku arsaaqi bacdigeed u diyaar ayo inuu lumo waa laga gaabsadaa ilaahay bay tuugana wuxuu le ilaahu taasa naga ilaali waa lagu lumaa mutashaabiha raacraacidiisa iminka war ruuxun ma hurgay inay tabciidii tahay afcarabi ahaan waa loo way ku imaan kartaa laakiin meeshani haddaa tidhaah macnahaasa anigu ilajeedinayo la soconayo kaasaan raacaya ilaahay baa sidaa yidhaan leeyahay waan u degaysanaya kolku waa laaxad wey iimaanka ilaahay kugu ersaaq aad ka leexatid wahaakadaa meel kastoo mutashaabiha waa saas oo kale wahab lanaa ilaahay noo hibeey min ladunka agtaada raxmatan naxariis noogu hibay naxariistaas waa mahay in ilaahay xaqa ku waafajiyo in ilaahay iimaankii toosna kugu wey taas ilaahu noo hibay inaan kaasi ku sugnaano aan laaxino innaka adigu anta adig alwahaabu kii hibeyn badan baa tahay rabbanaa rabbigeenuyow innaka adigu jaamicu nnaasi dadka kii kulmiyaa tahay liyowmin fii yowmin maalin dhexdeed yoomkasoo laa rayba shaki fiihi ay fii wuquucii isaga dhiciddiisa aan ku sugnaanin dadka kii kulmiyaa tahay ina allaha ilaahi laa yuklifu ma ballan furo ama ma guugyoolo ama ma jisaaro intuba af soomaali wey almiicaada miicaadka ballanka ilaahay ma jidgeelo kuma ballan furo kolka maalintaasa ilaahu naga horayso oo dadka aada kulminaysid ilaahu maalintaas kii kulmiyaa tahay dadka sidaa daraaddeeda si aan guddi wanaag kuna caabkasalayn aan kula hornimaado ilaahyow hadda quluubtayda ilaahu xaqa ha ka leexina ilaahyow quluubtayda xaqa ku sug ilaahu naxariis ilaahu nasiih sidaa daraaddeed u leeyihiin aakhiray ka fikirayaan markay qalloocaas ilaahay ka magangalayaan oo ilaahay wanaag weydiisanayaan naxariis weydiisanayaan waxay diidan yihiin maalintaas inay xumaanayso soo saarto ina aladiina kuwii kafaruu kufriyey lan tugniya wax ka tari mayso canhum xaggooda amwaalhum maalyaalkoodii wax ka tari mayso walaa owlaadum owlaadoodin wax ka tari mayso min allah ilaahay xaggiisa wax kaga tari mayso shay-an shayna kaga tari mayso waxba u qaban mayso waxa weeye yacni kuwa kufriyey maal wax ma taro markay aakaro tahay rabbanaa inaka jaamicu naasi liyoomin laa rayba fii in allah la yaqdi lmiicaad soomaa maalintaasi waxaweye kuwa kufriye maalna waxba uma tari maayo oolaadna wax tari mayso waxaa wax taraya wanaag iyo toosni iyo wax taraysale wa ulaaika kuwaasi hum iyagu waquudu naari naarta kuwa lagu horeeyey wey waa kuwa naarta lagu shidoo lagu horeeyey oo xaabo u ah ka da'bi aali fircawna da'buhum kuwaasi hidigooda ka da'bi aali fircawna aali fircawn hiddigiisa yay la yahay kuwaas hiddigoodii hidigii aali fircawn wey oo maxaa uwiddo ahaa aali fircawn inay wax ku kufriyaan nebiyaasha inay wax beeniyaan in kokaa la cadaabo yaa u hiddi ah hiddigoodi waa sidaas wey wax alle wixii ilaahay kasoo horjeeda hiddi bay leeyihiin hiddigaas waa maxay xaqa oo lagu kufriyo xaqa oo la beeniyo iyaga oo saa daraaddeed loo cadaabo hiddigu waa sidaas wey kolka da-duhum kuwa kaafiriinta ah hidigoodu ka da-dii aali fircawna aali fircawn hidigiisa oo wey hidiga aali fircawn waa maxay haddaba maxaa u hidi ahaa waa ilaahay baa sheegay kadabuu way beeniyeen biaayaatina aayadahaygay beeniyeen ka da-dii aali fircawna waladiina min qablihim iyo kuwii iyu ka horreeyey hidigoodu wey aali fircawn kuwii ka horreeyey waa reer samiid reer caad qoomo luut qoomo shucayb waa kuwaasoo idil wey maxaa uhudi ahaa kuwaas aali fircoon wixii ku riyey maxaa uhudi ahaa kadabuu biaayaatina aayadaha aan nabyaal kusoo dejinay beeniye fa akhadahum ullahu ilaahay baa qabtay kuwaasi bidunuubihim dembiyaalkii ay samayneen buu ilaahay ku qabtay waa la halaagay wallaahu ilaahayna shadiidulciqaabi ciqaabkiiskii oo adyahay wey qul dheh nebi maxamedow liladiina kafaruu kuwii kufriyey satuqlabuuna waa laydinka raayinayaa watuxsharuuna waa laidin shirin ilaa jahanama jahanam intika waa laidin shirin aydan waxa weyaan sida culimmada u badantahay waxay ku dhacaysaa nimin yahuud ah oo joogay madiino nabigeena calayhi salaatu wasalaam markii isaga iyo asxaabtiisii beder ay kusoo lid heleen ee gaaladii mushrikiinta ahaa la jibiyey iyo yahuuddii joogtay madiina iyo waxay leeyihiin ayaa nabigeena ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war waxaad hesha haddaadtiin reer banu israa'iilow waxaad heshan xaqi u hogaansama qallooco iyo daandaansiga anagu wadaa naga dhaafa saas oo kale nabiga ku yidhi intuu shiriyey hadal macni saas oo kale yahay ku yidhi markuu sidaas ku yidhi iyay yidhaahdeen waryaan maxad madow ha ku dagsoomin niman aan dagaal aqoonin oo dagaalyahan aanan ahayn oo aad ka soo horeysay oo maanta ma arkaysa intaa istidhaahdid niman aan dagaalka waxba ka aqoonin intaad la dagaalanta ka soo horeysay inta istiraahdo saas oo kale wax kasta u qaban kara ana ugu sarreey inta istiraahdo ha ku dhaqsoomino annagu ha nasoo aadin annagu haddaan nasoo aadiyo dagaal aad kuga hornimaayo waxaad garan kartaa inaa anagu dad nahay ee kuwii hore aad sheegtay aad la dagaalamay aan macnaba lahayn waxaad heshaa saas waxaad heshaa arrinta meesha ka dhacday ha ku kasoomin oo annagu hana soo aadin saasay yidhaahdeen kolkaas aayadan soo degtay kuwii yahuudda waxaa la yidhi qul dheh nabi maxamedow liladiina kafaruu kuwii kufrey yahuudda ahaa waxaad ku tidhaahdaa satuqlabuuna waa la idinka raadinayaa oo nebiga asxaabtiisa waa idinka raadin doonaa waa la idinka raadinaya sidii baa dhacdo waa laga raayay yahuud madiina waa laga sifeeyey wa tuxsharuuna aakharana waa la idin shirinaya ilaa jahannama jahanama la idin shirinaya saa ku dhabaale wa bi'sa waxaa baas leh almihaadu gugul baa baas leh fashid baa baas leh ama firaash waxa doonta ku fasir firaash lasu gugulo oo lasku marti qaado oo martiqaadka lasoo dhigo yaa baas leh jahanamana rag xaqiiqo ee kaana waxaa ahaaday wili hadalkiiba socda hadalka sidaa ku dhami wixii lagu odhanaya wili socda rag xaqiiqo ee kaana waxaa ahaaday lakum idinku yahuudda ah waxa idiin ahaaday aayatan cibra idiin ahaatay fii fi'atayni laba jamaaca dhexdood cibra idinku sugnaatay labadaa jamaaco oo iltaqataa kulmay oo dagaal dartii u kulmay fi'atun jamaacaadna tuqaatilu way dagaalantaa fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ku dagaalantayo iimaanka iyo daacada ilahay bay ku dagaalantaa waa nabiga asxaabtiisu wey wa ukhraa tu kalena kaafiratun waa tu kaafiro ah oo waa kuwii mushrikiintii maka ka timid wey maalintii bedir baa la sheegaya wa ukhraa firqo kalena kaafiratun kaafiro ah waa mushrikiintii lagula dagaalamay bedir wey kaafiridaasoo yarawna arkaya kaafiridaasoo yarawna arkayo hum firqadii muminiintaha arkayo mislooyihiin iyagu labijibaarkood inay yihiin ku arkayo labadaasa isqaabishay labadaas isqaabishay firqe yacnii aayad baa idinku sugnaatay waxaa weeye muslimiinta oo nebiga asxaabtii ah oo lagu sheego saddex boqol iyo saddex iyo toban inay ahaayeen maalintii dagaalka beder sahaadada oo laga sheego kun dhow dhow inay ahaayeen yaa meeshii bedel isku helay bedel bay isku heleen kolka way kala baran yihiin markii lashor fadhiistay lasu yimid oo wejiga lasku soo saaray nimankii gaalada ahaa mu'miniintii ay saddex boqol iyo saddex iyo tobanka ahaa ayay arkayaan waxay ku arkayaan inay gaalada laba jibaar yihiin laba kun oo kale yihiin gaalada kun ay meelahaasi ahayeen ayna gaalada labajibaarkeediina laba kun oo kale diin bay ku arkaan war wuusu onigi lahayn maaha suu kuwii wax yar ahaa maaha ciiddii idil u noqotay un mu'miniintii oo kale ishooday ku batay ilaahay baa badinayo ishii gaaladay ku badan yihiin saasay ku arkeen gaaladii yaa arkaysa mu'miniintii inay mu'miniinta iyagoo laba jibaarkood ay yihiin iyagoo kun bay ahaayeen laba jibaarkood waa maxay waa laba kun oo kale ay ku arkeen ka milayhinta waxaan u celinaynaa gaalada dameerka ku jira ama maahe milayhinta dameerka ku jira waxaad u celisaa muminiinta u celi yarawna way arkaan gaaladii kulliga lamirka hor gaalada ku dhaaf hum firqadii kale oo mu'miniinta ah way arkaan misleeyihiin kuwa mu'miniinta ah intay ahaayeen saddex boqol iyo saddex iyo toban soo intaa laba jibaarkood inay yihiin oo waa maxay laba boqol lix boqol iyo lix iyo labaatan oo kale yuu ku arkaa lix boqol iyo laba iyo labaatan oo kale lix iyo labaatan oo kale ku arkaa saasay ku arkaan taasina waa lagu fasiraa meesha damiirka celcelintiisa waxaa ku jira macaani fara badan ayaa ku jirto macnahaas maan ka soo qaadanaynaa kolka cibra ayay ku sugnaatay labadaa qolo dagaalkoodii oo yarawna ay arkayaan kaafiriintii hum mu'miniinta ay arkayaan misleeyihin gaalada laba jibaarkood inay yihiin ay ku arkayaan taasi cibra idinku sugnaataa layidhi cibradaas iyo idinku daliil in laidinka raaynayo adduunka wallaahu ilaahay yu-ayidu wuu ayidaa ra'yo lacayni il aragtideeday ku arkaan ma aha waxaas indhis racaad ma saa ku arkaan waxa u muuqdub waa intaasoo tiro ah il aragtideeday ku arkaan waxa weeye meeshan ilaahay subxaana wa tacala isagaa dagaalka maamulaya kolka ilaahay siduu rabo wax kuu tusi karaa isaga wallaahu ilaahay yu-ayidu wuu xoojiyaa binasrihi hiilimaad hiilimaadkiisa wuxuu ku hoojiyaa oo hiilimayo man diinka yashaaw oo doono umka muminiin isagaa u hiiliyo walidaalika sidaas ku cibro qaata oo waxaad yeeshaan joogiyey ma joogin dagaalkii way badeen kolka waa lala dagaalamo waa laga reyay wallaahu ilaahay ina fii daalika qaala soo sheegay waxaa ku sugan lacibratan siiraa ku sugan liulil qaala soo sheegay oo nasrigaas ah oo labada qola dhexmaray maray ku sugan liuli absaari argyaalka qalbiga kuwa saaxiibka ah kuwa qalbigooda wax arka zuyina waxaa loo qurxiyey lilnaasi dadka waxaa loo qurxiyey xubu shahawaati nafafyaalka waxay jecel yihiin jaceelkoodaa loo qurxiyey shahawaadkaa loo qurxiyey shahawaadka inay jeclaadaan baa loo qurxiyey xubu shahawaati shahawaadka jeclaanshahoodii ayaa loo qurxiyey fiicanna lama laha waa xaaraan iyo waa xalaal lama laha laakiin dabeecadda dadka waxaa weeye shahawaadka inay jecelyihiin shahawaadka jecelkooda loo qurxiyey shahawaad kastoo min annisaa'i naaga ah waalbaniina wiilil ah waalqanaatiri waalqanaatiri maalyaashii faraha badnaa dheh almuqandarati ee la kulmiyey almuqandarati la kulmiyey waalqanaatiri maalyaashii faraha badnaa ilijeedada maan ka soo qaadanaynaa walqanaatiiri maalyaadkii faraha badnaa ayaa loo qurxiyey almuqandarati ee la kulmiyey inlmi lagu raseeyey bankiga intaasaa taalla bakhaarka intaasaa taalla beerta intaasaa taalla xoolihii intaasaa adug ma arkaysa maalka waxaa ku darin xoolihii kale walqanaatiiri maalyaalkii almuqandarati la kulmiyey oo min aldahabi dahab ah walfidati fida ah yaa loo qurxiyey dadka way jecel yihiin naagaha koow wiilishuna way jecel yihiin maalka faraha badan oo dahabka iyo lacagta oo meel lagu rateeyey oo meela la geeyeyna inay maalkaas oo kale meel u yaalina way jecel yihiin iyo walkhayli iyaga min alkhayli fardihii ah أم المصومة لعلامين علامة لعلامين فإذا يقول إيمين بكر لا علامين إن الناس تكره على قرحه حب الشهوات waxyaalaha nafka ay xiisayso jacaylkooda loo qurxiyey saabaadka min minan nisaa'i ah walbaniina wiilisha ah walqanaatiri maalyaalkii faraha badnaa ah almuqantarati ee la kulmiye lasku dulrasiiyey ee la kulmiye ee lasku dulrasiiyey maalka maalyaalka faraha badnaa min azahabi dahab ah waalfidati iyo lacag ah iyo waalkhayli shahwaadkasoo walkhayli khaylka ahaaday khaylkii almusawama fardihii ahaaday fardihii almusawamati ee la keyfiyey ee la keyfinayay la daajinayay waxaan inay farbaryiin baa lagu tusinaya amba almusawamati la calaameeyey oo calaamo loo sameeyey xubno gar iyo waxay leeyihiin biriir iyo waxyaasida waxyaalahaasay leeyihiin iyo walamacaani xoolihii ah xoolihii la riijiili adag io alxarki badarkii sharciga ah daalika madkuurkaas ah, kaa la soo sheegay todobada waxyaalood shahawaadka ah mataacu lxayaati dunyaa noloshan adduunyada ah mataacdeeda waxyaalaheedii lagu raaxaysanayo jifcinka ahaaye jifcinku waa wixii ku meelgaar weye mataacu lxayaati dunyaa noloshan adduunyada waxyaalaheeda lagu raaxaysanayo oo jifcinka ah kumeelgaarka ahaaye intaas dadka waa loo qurxiyey ilaahay wuxuu dilay in dadka loo qurxiyo ay jecel yihiin laakiin wuxuu sheegayaa ha loo qurxiyo ha jeclaadeen laakiin wixii waxay waa wax jifcin ay meelgaara nolosha adduunyada lagu meelgaarayo intay doontada marka ha jeclaa waa un jifcin wallaahu ilaahayna cindahu agtiisa waxa ahaaday xusnulma'aabi maqaano noqod wanaagii baa ahaaday oo intaa ka wanaagsan maqaama noqod wanaagiisa ahaado qul dheh nabi maxamedow a unabi'ukum maydin waramaa yaawna bikhayrin ku khayr badan min daalikum kiina lasoo sheegay ee todobadaas ah todobadaasi hawaasa ee lasoo sheegay ku ka khayr badan maydin waramaa oo inaad u halgantaan oo inaad faa'iidaysataan yacni ay meesha ku jirto waa marka kaa ka khayr badan waa kan soo socda min ladiina kuwii waxaa u sugnaaday ittaqow cabsiday oo rabbi iska jiray carabiisa ciqaabkiisa iska jiray waxaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtii waxaa ugu sugnaaday jannaatin jannooyin ba u sugnaaday jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtihaa iyada hoosteeda alanhaaru webiyaalka ay ku socdaan khaalidiina xaal ay waarayaan fiiha jannooyinka dhexda ay ku waarayaan oo jiscin ku ee ma ah waa nicma weligeed baa dhexdeedii sidoo aan kumeelgaarayno aanan kaa tegaynin iyo waaswaajin zawjooyin baa usugnaaday zawjooyinkaas waa mutaharatan la tahiray xag yani waxyaalihii haweenka adduunka lagu yaqaanay laga tahiray caadi iyo nifaas iyo waxyaalahaas laga tahiray xagga akhlaaqdooda la tahiroo nadiif ahoo oo maanta ma arkaysa nadiif ahoo akhlaaqdooda xaggada nadiifkaasay ah xumaan aan samaynaynin wax xumaan sameey aan jirin waxay ku imaanaysaa xagga naftooda abuuristooda way ahran tahay sida adduunka kuwa lagu abuuray oo kale ma aha kuwa adduunka lagu abuuray abuuristooda waxyaalaha caadiyi waxaa kaa jirjira laakiin aakhare abuuristooda way dhahiran tahay nifaadka iyo caadada iyo waxaa male xagga akhlaaqdan way dhahiran yihiin waa kuwa nadiif ah oo sharaf leh oo qofkii cilmiyihiin qof kale adihan galtaagin iyo ridwaan raalli ahaansha u sugnaatay ridwaan raalli ahaanshaha ka min allah ilaahay xaggiisa ah saddexdaas inay ku darsada ma maaragtay jannooyinkaas oo lagu waaray iyo roojooyinka daahiriinta iyo iyadoo rabbi raalli ku yahay intaas iyo aakhare u sugnaatay si ilaahay kacsan dikaasa ka khayr badan saddexdaas waxyaalood waa ka khayr badan waxaan jiscinkaa adduunka aada ku haysatay wallaahi ilaahay basiirun ku arki bilcibaadi addaamihiis ku arki weeye oo kuwa taqwada leh ilaahay subxaana watacaala sawaabta aan soo ku abaalmarinaya kuwa kalena waxay mutaysana ku abaalmarinaya aladiina yaquuluuna mutaqiintii baa la sheegaya mutaqiintaas waxay hum iyaga aladiina kuwii yaquuluuna yidhaahdo rabbanaa rabbigeenayow aamanaa waan rumaynay wixii waajib ah in la rumeeyo oo nebi maxamed aa noogu soo dhiibtay waan rumaynay fakfir dhaaf lanaa anaga dunuubanaa dembiyaalkayga ilaahu naga dhaaf waqinaa naga jir oo naga ilaali cadaaba naari maanta cadaabkayga ilaahu naga jir waa kuwii yidhaahdeen aqiida la sheegaya waa kuwa mu'miniin ah oo ilaahay kooga inuu dembigooda ka dhaafo oo naarta ka ilaaliyo asaabiriina asaabiriina yani kuwa samra kuwa samra iyaan gooniyahaan u jeedna waa kuwa samra maxay ku samraan على طاعات طاعات كو سمران وطاعات وعبان سمر إنا نفس هذا قد كو سمر في سيدو قد كو قصد سيدو كل اللي كو عبان على طاعات كو سمرة وعن الشهوات كسمر وهي لها شهوات كنفس أجعل سعينة كسمر أو استعلى عليها إيه والله سمرة iyo cala masaakin masaakilka adduunka kuusoo kugu soo food saaraya in lagu samro masaakilkaas adduunka waxaa iska jira juucjuuc baa iska jira xanuun baa jira amaan la-aan baa jirta waxaa iska jira injiibaa darteeda lagu dhigo waxyaalo fara badan baa jira kolka samirka saddexdaba way kulminaya saacada oo lagu samiro shahawaadka oo lagu samiro masaajidka adduunka oo lagu samiro kuwaas wey wasaabiqiina kuwa run oo qowlkooda ku run sheega markay hadlayaan ficilkooda ku run waxay samaynayaan waa wax dhab ah oo toosan oo xaq ah qalbigeena korajooga oo waxay ictiqaadina qalbiga kaga jiraan waa wax xaq weyn qawlan wa ficlan ulimitan kuwa xujaag ah waalqaanitiina alsaabiriina waalsaadiqiina waalqaanitiina iyo kuwa rabbigooda ateeca oo had jir qalbigooda khushuucsan iyo waalmustakfiriina kuwa damba dhaaf weydiista waalmunfiqiina kuwa waxbixiya waxay haystaan wax ka bixiya oo oo wixii maanta ay haystaan dad kale baahanna wax ugu taro walmustakfiriina kuwa dembi dhaaf weydiista bilasxaari waqtiga suxuurta ah waqtiyaalka suxuurta ah, ilaahay dembi dhaaf weydiista intay habeenka tukadaan iyo waqtiga suxuurta ilaahay dembi dhaaf weydiisanayaan daacadii habeenka ku jiraana idin daacadaasa idin u muuqan waxay ka dhowaan sidii niman daacada ay ku jiraan inay dembi sameynayeen oo kale kolkaasi habeenka waqtiga salaad subax ay soo dhowdahay iyaa dembi dhaaf ilaahay weydiistaa maxaa yeele is oran maayaan xalooda soo jeeji waa dhacaysanaysa waa fiican tahay isuu yidhaahda waxay ka leeyahay minin ku jir sababtu waxay way camalka ay samaysanayaan baa waxaa waa la yaab camalka ay samaysanayaan salaadii ay tukanayeen wixii waa idil waxay akrana gulab gulab yihiin salaada aad tukanaysa habeenkii adigu wax inay fiican tahay ilaahay baa ka dhigi kara laakiin wax ilaahay laga hortegi karo qofka badan inuu yimaado ilaahay igu yeena waa igta ah markaad hortaas qalbigaaga waxyaala aan habboonayn ba ku dhacay waxaad ku fikraysa wixii sax ma aha wax cibaadee dhadhe ah ma aha kolka kulligeed ilaahay ku yani ku naxariisto ku iska aqbalan weeyaan wax dhab ahoo la odhan karo wixii dhab weeyaan waa wax ilaahay u qalma daacadan qalbigooda kusoo bixi waxay leeyihin waxaan aad samaynaysan cibaadada ah wax ilaahay u qalmeeda la hortegi karo maba aha in ilaahay ku damba dhaafo iska aqbala maaha taasa niyaed ku jirta kuwaas weyn kuwa taqwada leh شهد الله إلهي وحكم ملكه أنه شأني لا إله إله سنجره إلا هو أسغى معه إلهي وحكم ملكه أسغى معه إله كالإنه سنجره ملكه من مجرد والملائكة الملائكة نوحي كما ركتها أنه شأن لا إله إلا هو إله ما إله كل أنسان إذا كما ركتها ملائكة نساته كما ركتها إن حي لها أرخيان إلهي سبحانه وتعالى صفات كيس وعلي ولا كون وحجر وهي العلم علم لكو وصاحبك عن الله كما ربيين أنه إله لا إله إلا هو أنه شأنه لا إله إلا هو إله ما إله كلا سجر لكن مرتبه كل إله يقول كل دي ما ها إله كلا أنجري أسيقا كم مرتا ملائكة كم مرتا بك علم غلق ونجلات عظهر رياه فعلم غلق لا يكوحك إياه كم مرتا قائل حال إله كإتاغا بالقصد أي بالعدل عدل إتاغا إله حد إيجار عدل بإتاغيه رضا وقيدنا وحكمتي تكون بسنتهي ajaarka dadka adunyaalkan waxyaalahan waxay ku dhisantahay xikmadiisa qofkoo sawaabinayo qofkoo ciqaabayo waxaase idil cadli bay ku dhisan yihiin dadkana cadli buu faraa iyagii maanta naaftiisa qalx laga inay dhexdooda caadilnimo ay ku hirgeliyaan ilaahay kolka cadli buu u taagan yahay wax kasta ilaahay sameynayo cadli bay ku dhisan yihiin laa ilaaha ilaahana ma jiro ilaa huwa isaga maaha